bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman sar عlى nahjih واstaqاam وbعd qala الmuصنif raximh اllah tacalى raxmaة wa min ashuruudi an laa yaqaca alcaqdu cala muxaramin sharcan ima licaynihi kama naha nabiyu sala allahu alayh wasalam can bayci alkhamri walmaytati walasnaam muttafaqun calayh sheikhu ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxa uu tilmaamay inay shuruuddii guud ee bayca ay ka mid tahay an laa yaqaca alcaqdu calaa muxaramin sharca inaanu caqdiga baycu ku dhicin shay la xaaraam yeelay sharci ahaan shuruuddanuu inoo tilmaamayaa waa shuruuddii guud ee bayca ee aynu soo wadnay abwaabta qaarkeed waa laga yaabaa shuruud gaara inay yeeshaan sidaynu shalayba soo arkaynay oo maalan ribowigii oo kale dee shuruud gaara buu yeelanayay oo bayciisa loo eegayey si uu ribowi uga baxsado maalan markay labada shay isku jinsi yihiin taqaabud iyo tamaahul baa loo dhigayey in wixii la kala qaato isna leegiyey hadday waxa weeyaan kala jinsi yihiin balse cillatu riba ka dhaxayso oo cilladii ribadee madcuum wasni ama kay jiro aynu nidhi mid ahaanuunuu la socdo hadday ka dhaxayso ama maalan mutlaqu amaniya ay ka dhaxayso oo naqdaynkii la yaqaanay ee dahabki iyo fidadii ama maa yaquumu maqaamahumaayoo maalan lacagahan iminka la isticmaalo hadday laba kala jaada laysku beddelayo waxaa loo dhigayey sidii la doonaha laysugu iibiye ee yaddan biyad inay taqaabud yeelato marka waa shuruud gaara oo baab gaara qusaysa maalan bayculcaraaya oo nooc ribada ka mida laga istinooday musaabanada wixii la yidhaahdo oo timirtii geedka saarnayd mid dhulka taale lagu iibinayay ta noocaasi oo kale ana shuruud gaara buu shiikhu u dhigay oo aynu shuruudda qaaruun ku khilaafnay laakiin shuruudda kale aanay hadal lahayn oo sideeda ay ugu taallo oo masalan inuu shakhsigaasi bilaa lacag yahay oo waxa weeyaan aanu wuxuu ku iibsado iyada haysan shardigaa meesha waynu ka saarnay laakiin inta kale waxa weeyaan dhib ma lahayn oo shakhsigii waxaan inuu u baahan yahay kadibna maalan wuxuu iibsanayaa khamsatu awsuqin wax ka yar ay tahay kharsina uu ku iibsanayo oo mala awaal macnaha ilka cabir oo wixii ilowba ilow marka laysku iibinayo waa in loo arkayaa inay isleeg yihiin xaqiiqabayay noqonin waa in la yaahdaa konton kiilo oo timirtaa dhulka taalla ah konton kiilo oo ta geedka saarana intay noqonaysaa qiyaasta deedna la yahdaa shantaa geed bay noqonaysaa shantaa geed timirta saaran tirada halkan waa leegta waa isleegyihiin markaa qiyaaso waa qiyaas moogta qaab noocaasa bay ahayd marka waa shuruud gaaroo baabkaa qusaynaysay markaa shuruudda guud ee beec oo dhan loo dhigayo ee baabu u yahayba loo dhigayaa waxaa ka mid ah waxaan caqdiga lagu gelaye lakala iibsanaya iibsanayaa inaanu xaaraam ahayn sida aawadeed baynu markii koowaadee arridaa aynu shardigaa maraynayba aynu u nidhi waa arida bacda rida allaahi tacaala waa raalli noqod in shaqsigii laga helo intuu alle ka raalli noqday dabadeed oo bimacnaa intuu sharcigu oggolaaday dabadeed oo marka hore waxaan wax sharcigu ogolyo ka raalli yahay waa inuu yahay kadib baa raalli noqodkaaga la eegaya laakiin sharcigu aan ogolayn inaad tahayd anaa ku qanacsan dee qanaacadaadaa lama tixgelinayo marka shiikhu wuxuu yidhi waa inaanu caqdigu shay muxaram sharcana ku dhicin imaa licaynihi shayga in loo xaaraam yeelay cayn ahaantiisa laf ahaantiisa sida nebiguba u nahiyey buu yihi sal allahu alayh wasalam can bayci alkhamri khamriga in la iibiyo waayo cayntiisaa xaaraam ah marka in la iibiyo iyo in laysa siiyo iyo in la cabbo midnaba ma bannaana waa muxaram sidiisu xaaraamu yahay wlmaytati baktigiina waa la mid bakti waa bakti walasnaam asnaamtina waa la mid oo kullu aadatin mutakhada lishirki cala ayi wajhin kaan wax kasta oo shirki loo samaysto iyo shay xaaraam ah noocuu u yahayba dee ma bannaana ama saliib ha noqdo saliib makaa iibiya haddii lagu yahado hadan saliibku waa xaaraam waa sanamka xaaraamta wey wax bannaan maaha haddii waxa weeyaan waxyaabo kale ay tahay oo masalan xaaraama sida kutub sixir ama gaalnimo ku yeedhaysa kale iyo balaayo kale huwan dee muxaram bay noqonaysaa mar haddii shaygu sidiisa aanu u bannaanayn dee in la qaabiilanayaana hadalkiisa badaa marka cayntiisu hadday shaygan xaaraam tahay oo aanu bannaanayn in la iibiyaa ma bannaana qaybta labaad wuxuu yidhi wa imaa lima yataratabu calayhi min qaiicati muslim iyo imaa inay tahay cayntiisa xaaraam uma aha eh shaygan in loo xaaraam yeelay lima yataratabu calayhi wixii ka dhalanaya ee ka ratibmaya oo min qaiicati lmuslim muslim goyntii ah muslim goyntii iyo dhibaatayntii iyo wixii la mida markay ka dhalanayso caqdiga haddii noocaa loo xaaraam yeelayna in la galaa waa xaaraam bal iyagana miaali dheh waa kamaa naha nabiyu sal اllahu alayh wasalam sidii nabiguba uu u nahiyey sal اllahu alayh wasalam can ilbayci iib calaa bayci lmuslimi qofka kale ee muslimkaa iibkiisa marka lagu eriyo oo wax lagu dul iibiyo macnaa qaab ku dhibaatayn ah wax loogu iibiyo fuqahadu waxay odhan jireen waa baaic baa'ic dhibay waxa weeye waa qof wax iibinaya oo kan kale wax iibinaya dhibaya iyo washiraa iibsi iyo wax soo iibsi calaa shiraa'ihi kan muslimka ah wax soo iibsigiisa lagu dhibaateeyo iyo wanajishi isku hawayntii muttafaqun calayhi saxiixaynkaa isku waafaqay wuxuu tilmaamayaa qaybta kale sideeda shaygu xaaraano ma ahae waa shay sharcigu banneeyey in la iibsado laakiin wuxuu ku xaaraam noqday qof muslima inuu ka dhalanayso qadiicatu raxim ama qadiicatulmuslim ale qof muslima jaristii muslimkiibay shiqaaq iyo tanaasuc ku keenaysaa oo muslimkiiba ay marka iska horkeen iyo muran iyo dood ay dhaxal siinaysaa ta noocaasi yahi arrin saxa maaha waayo qof muslima in la dhibaa waa shay muxarama wax bannaan maa sidaas leeg baa gaalkii waxa weeyaan xurmada lahaana aan loo dhibaynin oo xukumku muslimka uun halkan kuma gaabna ee waxa weeyaan gaalkii dimiga ahaa ama cahdiga lahaa laftiisa in la dhibaataya waa muxaram sharcan waayo waa macsuumu dambi walmaal naftiisuna waa la ilaaliyey maalkiisana waa la ilaaliyey marka in la dhibaateeya sharcan wax bannaan ma aha laakiin sida haalibka ah ayaa xukunku halkan ku soo baxaya oo muslimkii iyo walaalkiisii muslimka ahaa loo tilmaamaya waxaanay noqonaysaa qofkii muslimka ahaa markuu wax iibinayo had yo jeer tanoo kale waxaa aad ugu dhacaa qolada qaadwalayaasha iyo waxaad soonaysa iyaga agtooda dembi kama aha arrintanba ma dareensana maadaamay marka horeba xaaraan iibinayaan marka dambena waxaad arkaysaa iyagoo leh waar wax nafle maaha eh ama waa kii nooca ahaaye eh, anaa dadarta iibinaya xaggan u soo baydh oo ay si gaara kooda ugu yeedhayaan marka baa'ica la dhibayaa waxa weeye maalan qofkii inaad tidhaahid intuu khiyaarka haystay qofkii masalan khiyaaru shardi buu qaatay oo wuxuu yidhi shaygan waan kaa iibsaday laakiin bishardi muddo saddex maalmoodoo waa ka fiirsanaya ama wuxuu haystaa khiyaarulmajliskii khiyaarada dib baynu ka arki doonnaaye bartii wax lagu kala iibsaduu joogaa dabeedna markaad aragto in wax laga iibinayo ayaad misaj yar hoosta uga soo qoraysaa dad doonto afkaba kula hadli mayside ama taleefon baad u soo diraysaa markuu haa ku yidhaahdee kaa qabto ayaad odhanaysaa warbahalka uu kaa iibiyey intaa kaa siiyey isagoo ka fiican weliba oo noocii ka dambeeye ah ayaan intaa kaa siinaya waxbaan kaa dhimayaa marka iska diid iskaga kaalay anaa kaa iibinaya midka wacane baa'icii baad dhibaysaa waa xaasidnimo sida u taalla moogta ta noocaasiyo nebigu waa xaaraam yeelay oo qofkii wax iibinayey inaad wax ku dul iibiso aad ku dhibayso oo isaga ku wax yeelaynayso oo caqdigii oo labadii qof waxa weeyaan meel wacan u gaadhay aad ka kala tuurto xaaladda noocaasiya waa muxaram sharcan cagsiguna waa la mid roganuhu oo cagsiguna waa la mid oo waxa weeyaan shakhsigii oo wax iibsaday oo mushtari ah haddoo adna u baahan oo mushtari ah inaad tidhaahid war innaga isku reerahe iiga soo qaad shayga miyaad shay labaadoo kale haysaa maya ma hayo waa kaa aan ka iibiyey dee inaadeer kaga noqo kaga noqo lacagta ku kordhi anaa waliba in yar kuu kordhinaye u diid oo aad ka xaasido adaa rabto inaad qaadato dabeedna waxaad leedahay warniyow ka cesho oo iga iibi weliba aan inna kuu sii mushtari mushtari dhibay wey labadaba nebigu waa diiday sala allah alayh wasalam waayo baycani waa xaaraama haddaad xitaa gasho waa shay muxarama wuxuu ku xaaraam noqdayna shaygu sidiisa xaaraamuma aha waa shay wanaagsanoo la iibsadee waa dhibka ka dhalanaya muslimiintu dhexdooda ay isku nacayaan hadhow marka la yidhaahdo ninkii dhammaaye hebelee gaadhigii dibkaaga qaada in adeerkiibuu ka iibiyey gaadhigii dhammaa u lahaa war iskama iibin maayo iska daa anaaba u baahane midhuma baahanayde nin kaleu kaaga qaaday cuqdad baa soo baxaysa ummaddiina waa kala dhimanaya qodobka saddexaad ee xadiiska ku sugan waa annajju najsigu waa isku haweyn waa shakhsigu kuwii hore ee wax kugu haweynayey iyagu iyagaa rabay oo way kaa dhacsanayeenoo way kaala hadhayeen laakiin najsigu waa ziyaado lagugu kordhinayo lacagtii man laa yuriidu markaa shira ahaana uu kugu kordhinayo midaan iibkeeda u baahnayn oo rabinba midaan iibba rabin ayaa korkuugu qaadaya waa isku haweyn oo maalan markuu arko shaygii oo la leeyahay masalan maxaa layga siisanayaa ee aad tidhaahid adigu intaad hadasho waxaan kaa siisanayaa tiro intaa leen masalan kun baan kaa siisanaya ayuu isagu odhanayaa onyow shaygu waa fiican yahay anigu kun iyo boqol baan gaadhay wuu kugu haweynayaa mogti mana raba uun waa lugooyo sida u taal anigu kun iyo boqol baan gaadhay markaasaad laftaadu is oo oh, heedhe waa maxay kani miyuu kaa jeebroon yahay kan adyadoonaya muxuuah kun baad sheegtay iyo boqol anigu mid iyo labaan gaadhay markaasuu odhanaya oo oh, miyaad iga kor martayba saddex baan ka dhigay mid iyo saddex baan taagnay hadda midhb iibsan maayo haddaad uga dhaqaaqdo markaa tahad waa kaasa iibso ma iibsanayo uu dhaqaaqaya isna aan lacagta soo qaatay oo waxba ku maraataynaya ah moogta idna waa dhaqaaqaya ka noocaasiya saddex xaala miduunbuu uga jeedaabayaan ahlulcilmigu imaa inuu baa'ica nafci la rabo oo kan iibinaya buu hoosta kala socdaa oo isagu doonaya in lacagtu u korodho ila isagu iibsan maaye waa nacamle sida u yaalla aba imaa liidraari ilmushtari adiguu ku dhibaya kana maba yaqaan wax iibinaye e adiguu iskaga kaashidaya ma maaragtay dhallinyaradoodu igu shidaya aduu iskaga kaashidaya aduu rabaa inuu ku dhibaateeyo oo isaguna iibsan maayo kan au lacagta kaaga ridayana maba yaqaano laakiin aduu rabaa inuu ku dhibo dabeedna markaa taahid kun baan gaadhay ayuu jeebkaagu ku soo duulo odhanayaa kun iyo boqol baan ka dhigay adaanuu ku dhibayaae kan waxba lama rabo isna ma rabo ama waa lilcaba bay yaahdeen saddexdaa weji midunbaa keenabaya ama waa dheeldheel waa ciyaala suuq oo gebigiisuba maalaa yacni wey adna inuu ku dhibaateeyo ma rabo waxa weeye kaa kalena inuu waxu rido ma doonayo laakiin waxa weeye istus weeye waa iska maalaa yacni dadku isleeyahy ha la moodo nin waxoogaa haysto markaasuu leeyahay ma kuniyo kun waa ku yar tahaye anigu hantidu markay saasoo kale tahay ma baksee kun iyo boqol baan taagna kanna nafci lama rabo adna inuu gaar kuu dhibaateeyo ma rabo hadduu doono inan meesha taagan buu ismaqashiinaya inan horuu iska dhigayaa waa iska cabas waa dheeldheel dabeedna markaasu anu kun iyo boqol baan gaadhay kasaad yaabaysa markaas war suu yahay aniguna mid iyo laba boqol baan ka dhigay suuray anna saddex baan ka dhigay mid iyo saddex boqol baan ka dhigay haddaad sii wado wuu kugu sii wadayaa ila waxba iibsan maaye waa lugooyadaasi marka nebigu sala allah aleh wasalam kaa nahiyey oo wuxuu yidhi najsiga iska ilaaliya naha rasuululahi sala allah aleh wasalam can inajshi najsiga oo isku haweynta ah qof aan iibba rabin inuu kullu gooyo ah ta noocaasiya nebigu waa nahiyey wa min daalika waxaa ka mida ah cuquudda ay ka taratubayso maalan xaaraamtu iyo waxyaabaha muxaramaadka lagu ridayo waxa ka mid ah ee waxyaabaha xaaraamta ee ka ratibmayso qadiicatu muslim iyo wax la mid ah ida kaana almushtari markuu yahay kan wax iibsanaya taclamu midaad og tahay minhu xaggiisa aad ka og tahay annahu yafcalu almacsiya bima shtaraahu waxa uu iibsaday inuu macsi ku falayo in baan ka booday miyaa cafwan waa sax wa min dalika waxaa ka mid ah nahyuhu nahyinta uu nebigu nahiyey sala allahu calayh wasalam can itafriiqi in la kala kaxeeyo bayna dirraxmi raximka kii u saaxiibka ahaa fi raqiiqi addoommada dhexdooda kii waxa weeye u saaxiibka ahaa qaraabanimada in la kala kaxeeyo nahyinta nebigu nahiyey baa ka mid ah waayo qadiicatu muslim baa ka dhalanaysa oo nebiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam xadiiska abi ayuub alansaari man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allaahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam qofka kala kaxeeya mid wax dhashay iyo waladkeeda ilmaheeda oo micnaha addoon gabadh ah iyo ilmaheeda qofka kala kaxeeya ee midba cid siiya xaakimkii qaybinaya ha noqoto ama iib ku kala kaxeeya laftigu waa caama kii kala kaxeeya wejiguu doonaba ha ku kala kaxeeyo bal ahlulcilmigu waxay geliyaan xitaa baabu dalaaq marka la jooga aan addooniba meesha joogin ee dadkuba ay xor yihiin gabadha iyo ilmaheeda inaad kala kaxayso oo halkan soomaalidu ay yidhaahdaan ilmahayga oo ilmaha ma isagaa le miaan gabadhu wada dhaleen markuu furo ilmahaygana waan qaadanaya waa hadal meel waa'ay moogta waa inkaarta soomaalida haysatay ka ilmahayga uu leeyahay wax markaa ku dhib mudatay oo waxa weeyaan taagdarro taagdarro kor saaran uurka ku soo siday oo ku soo barbaarisay hooyaa jirta oo marka xaqooda loo qaybiyo afar meelood saddex iyadu leh aaarbac yeelanaysa markaasuu misna ku leeyahay ilmahayga marka ka noocaasi oo kalea waciidku waa ku degayaa ee raba hooyada iyo ilmaheedii inuu kala qaado marka nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam qofka kala kaxeeya hooyo iyo ilmaheed farraq allaahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama ilaahay wuxuu kala kaxaynayaa isaga iyo kuwuu jecel yahay maalinta qiyaame maalinta qiyaame isaga iyo kuwa uu jecel yahay baa alla kala kaxayn doonaa waa ciqaabaadoo adag wey marka iib in lagu kala kaxeeya waa xaaraam oo aad tidhaahid ilmaha yar ma kaa iibiyaa hooyada anaa haysanaya addoonay ahaanaysaa wax dhacaya maaha israace ama wada hayso ama wada iibi cid ha kaa wada iibsatee inaad tahid midna tayar baan kaa iibinaya midna taweyn baan kaa iibinaya wax suuragala maaha haddii xaaskii aad kala tegaysaana iyadiyo ilmaheeda iyadoo iyadu ka tagtaa waa halkeeda iyadiyo ilmaheeda inaad kala igadho kala dhangadayso waa shay muxaram ah, wax bannaanna ma aha anti axaqu bihi maa lam tankixi buuyi nebigu sala alla alay wasalam gabarh yahay ilmaha ilmuu intuu yar yahay adaa u xaqaleh intaanad guursan inaanad nin kale guursan marka inaad ka qaado oo marmarka qaarkood ilmihii ay jaqayaa tidhaahid waan qaadanayaa sharci islaamna meel kuma laha caqli saliimana meel kuma laha waa dulmi iyo dullinimo wey marka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamayaa cidda noocaa yeesha waciidka adag ee noocaas yahay inuu ku degayo oo uu u bandhigan yahay maadaamay sidaa tahay in la kala kaxeeyo laba qof oo isu rixim ah iib lagu kala kaxeeyo midba meel laga iibiyo ama layaa waan haysanaya tanna waan soo iibinaya iyagoo heer ay yaryar yihiin oo ay isu baahan yihiin ay tahay xaaladda noocaasiya waa mamnuuc wey waa mamnuuc wey waalidkoo qurana kuma kaabna ee hadday walaalatay haddii cid kale tahayba qofkan qofkan yare uu u baahan yahay ee waxa weeyaan ay ku xidhan yahay masaalixdiisa iyo danihiisu in laga igdho arrin saxa maaha wa dalika arrinta iyadaa waxaa ka mid a ah, ida kaana almushtari taclamu mid aad markuu yahay mushtarigu minuu xaggiisa ka ogtahay annahu yafcalu lmacsiya macsiya inuu ku samaynayo bima shtaraahu waxaanuu iibsanayo haddaad og waxaanuu gadanayo ee iibsanayo inuu xumaan ku fulinayo xaaladda noocaasiyana in laga iibiya waa muxaram kashtiraa'i jawzi sida jawskii soo iibsigiisii iyo walbaydi soo iibsigeedii lilqimaari loo iibsado jawska geedka layhada iyo baydka waxa weeye in loo iibsado qimaar kolley hortu nooca loogu ciyaarayo ma fahmayo noocay tahay laakiin kutub ahlilcilmiba waa ku macruufo tafaasiirta iyo had yo jeer keenaa salaf haadilummana waad arkaysa iyagoo ka hadlaya oo carruurta waxaan ku ciyaara lakiin markaan aad usii eegay waxaysi waa wax noocan footariga oo kale ahoo ay wax ku kala heli jireen imanka caruurtu waa kuwa hadiyo jeer innagoo dhulkeenna wax ka macruufa footariga intay soo iibsadaan ayay ku kala helaan oo ku qamaaraan oo markiibaa footarigaa yar buu derbiga ku dhufanayaa mid baa meel tegayo mid kaleu bartii ku dhufanaya hadduu ku dhaco xabaddii waa lagaa helaya xabaddii dhammadee footarigaad soo iibsatayba waxuu odhanaya waan kaa dilay ama waan kaa cunay khalaas waa kaa qaadanaya ord mid dambe doono wey waa wax noocaasoo kale loogu ciyaari jiray dabeedna waxbaa lagu kala heli jiray shaygii ayay carruurtu soo iibsanaysaa wakhtiyada qaarka waxad arkaysaa jawskoo kale iyagoo le xitaa cunid ahaan bay ugu kala heli jireen oo intanoo xabbaa lagaa helayaayo iminka toloma basgul bay kala helaan maxay kala helayaan maxanaa waxbay ciyaarayaan waxay leeyihin intaasaa lagaa helaya dabeedna qofkii yaraa waxaad arkaysa isagoo wax doonaya waxaanuu doonayo soo iibinayo muxuu iibinayaa inuu ku qamaaro waa laga helaya mid yaroo kale wada ciyaarayaano deedna kooda laga badyaaba waxaan qaadanaya marka markaad ogaato xitaa caruurna ha noqotee ha ka iibin aad aragto wuxuu rabaa inuu marka qimaar ku sameeyo oo waxaanuu qaadanayo ee uu kaa iibsanayo ciyaar qimaara buu ku gelaya caruuraana hadda wakhtiyada qaarkood qimaarka lala gala waxaa ka mid ah in la yidhaahdo lacag soo ururiya kubad baa ku kala helaysaane sow taasi ma jirto waa qimaar weeye waa noocaasoo kale haddaad aragto shaygan lagaa iibsanayo waxaa loo iibsanayaa in wax lagu kala helo waayo insha allahu musaabaqada waynu arki doonaa waxaa baabka baabu sabqiga inoo iman doona ayaynu bal waxa wax lagu kala helaya iyo waxaan wax lagu kala helayn ee tartanba geli karaa insha allah halkaasaynu u dibdhiganaynaa marka waa wax noocaasoo kale ah laakiin baabka iyo kelmadda ka hadalkeeda halkaasaynu u dibdhiganayna aw isilaaxi ama hub la iibinaya laakiin maxaa loo iibinaya lilfitnati dagaal fitnaa in lagu galo aw calaa qudaaci ariiq ama kuwa jidgooyada gala ee qudaacu ayaa laga iibinaya shaygii bannaanaa ayaa wuxuu ku xaaraam noqonayaa waxaanu wasiilada u yahay hubku marka hore in la iibiyaa waa bannaanta marka maanta sidaad isaga joogtayu suuqiibaa lagu yidhi waxaanu u baahannahay toban qori oo degdega ah. markaasaa ti war tobankan qori awalba qoriya lama iibsanayno abaar baaba laga soo duugay maxaa si ah markaasaa lagu yidhi laba reer bay ka dhex taagan tahayoo oo laysu hub urursanaya hubkaa inaad iibisaan waa muxaram marka hore hubku xalaal buu ahaa boqori iyo baastoolad in la iibiyaa waa xalaal laakiin maanta xaaraan buu noqonaya wuxuu ku xaaraam noqday xarbulfitna baa la rabaa in loo qaato qoladii kalamse ku yimanasa kuasa anagu labaatan baan u baahnay toban annaga waxba ku falmen labaatan degdega noo keen weliba lacagtana waa kuu kordhinayna war waa xaaraana iska da ha iibinine marka shaygii xalaasha muxuu ku xaaraantinimoobay qadiicatulmuslimka in ka dhalanaysa ee dhibaatadan meesha ka taagan ama qudaacu duruq buu rabaa adoo kaatime wuxuu leeyahay tooraydana aad iigu afee marka ha dhalaasho wuxuu doonaya inuu inamadii hablaha moobilada kaga qaado moogta waxba u afayn warad naga tagle waxaa kaloo ka mida baabkaa isaga ah wa nahyuhu nahyintii nebiguu nahiyey sala allahu calayh wasalam can talaqi aljalab safarlayda baayac mushtarka la kulankeeda uu nahiyey safarlayda baayac mushtarka la kulankeeda uu nahiyey oo faqaala nebigu wuxuu yidhi laa talaqow ljalab safarlayda ganacsatada ah ha la kulmina faman talaqaa kii la kulmaa ee fashtaraa minhu ama faman tuluqiyana waa la yidhi kii lala kulmo ee fashtaraa minhu laga iibsado wax faidaa ataa markuu tago sayiduhu asuuqa suuqa markuu tago fahuwa bilkhiyaar faman talaqaa kii la kulma ee fashtaraa minhu wax ka soo iibsada fa idaa ataa markuu tago sayiduhu sayidkiisu markuu tago sayidka baayici baa looga jeeda waa kii wax iibiyey markuu tago ee markii horena safarlayda ahaa markuu tago assuuqa suuqii markuu tago fa huwa isagu bilkhiyaari buu leeyahay rawaahu muslim haddii macnaha harar foolxuni ku dhacay dagitaan foolxun oo meeshii lagu sameeyey waxa weeye qarar faaxisha inuu ka noqdo xaq buu leeyahy ile markii horeba suuqaad waxaad kaga hortagtay kaynta ah eh. wakhtiyadii hore safarlaydu dee markay soo socdaane iyagoo awr soo rartay oo waxaa soo sido oo iminka innaga caanaha iyabaa noocaa noqon karaya iyo malaa xoolaha nool marmar inay dhici karto qof neefaf soo jiidaya in la arko marka haddaad tidhaahid suuqiioo caana laga waayey kuwa geljirayaasheeda canaa soo sida intaad magaalada koonaheeda u istaagto aad tahay masaad sidaa saddex saddexdaba keen marka caanuhu waa iska jaban yihiin dunidu saad mooday maaha ah laakiin allabari baan ku dhigayaa allabari ma jiro haddee magaalada waa laga waa waxa weeye saddexdaba aniga iga iibi intaa iga sii markaad jabsatay ee uu suuqii yimi ayaa kuu yimi sow maalmahaba ololayaal iyo imtixaanaha magaalada ka jirayo sow intii caanataaleba waa la fuuqsaday oo midhbo ma yaallo caanuuna cerkay marayaanba dabeedna markaas ah xaq buu u leeyahay inuu dibkuu qabsado oo yidhaahdo waana sii caanaha yagay xaggaad noo dhacda aaduu tidhi caanihiiba way jabeen ee anugu allabari baan ku dhigaya allabarina kumaad dhigayne sow magaaladaba caanama yaallaan waa shanlaab basoo caanuuba xaq buu leeyay inuu kaaga noqdo oo dagitaankaaga kaga noqdo markaas awadeed baa nebigu leeyay sal alla aleh wasalam war bal suuqa ha dhex yimaadeenoo sixral suuqa ha ogaadeene ha daginoo ka intaa kaga hortegina haddaad laakiin dagtaanoo sidaa ku samaysaan markuu suuqa yimaado xaq buu kuu leeyay cani waan cabbayo waan qubay weligaaba qiimi unbuu kaa rabaa markaana aggaad u dhacda waxay suuqa ka joogaan saaxiba suuqdunbu kugu leeyay qaala wuxuu yii rawaahu muslim waqaala wuxuu yii nabigu sala allahu alayh wasalam man khashana falaysa mina rawaahu muslim qofka waxa weeye istabamariya ee qish sameeya iyo wax istabamarin iyo hadoodil ummadda waxaan saxayn ah u hadoodilayo ama waxaan fiicnayn u xayaysiinayo qishka waxaa gelayaa xayaysiintan imanka wakhtiyo badan si xadgudub leh wax loo xayaysiinayo oo wax aan qiimaba lahayn ayaa la odhanayaa inta lacag la bixiyo tiifiyada ka xayaysii hadda haddii la doono waa cudur sidiisa ah markaasaa waa dawadii noocan oo sida noqonaysa oo caynkan iyo caynkana markaad intaa ka cunto intaasaad noqonaysa maantaba waxaasa lagugu shubaya waa qish weeyo waxbaa laguu soo kormarinayaa shaygii oo xagga hoosena qarriban tahay baa xagga sare wax la yaable laguu soo kormarinaya saa lagu dagaya markaa nebigu wuxuu leeyay qofka wax isdaba mariya ee wax aan waxa weeye fiicnayn suurad wax fiican u yeela ee qish sameeya qofka noocaasi yahi annaga naga mid ma aha oo mid dariiqada dariiqadayadii haya ma aha waciid adag wey dishkuna waxyaabo badan buu gelaya kii imtixaanka ayaa gelaya dhallinyaradu muxuu odhan jireen alqishu xaraam walaakinahu asaasu najaax waxaasay shubi jireen sooma arrin saxa maaha berigaanu ciyaal iskuulankahayn baan waxaa odhan jirnay mugta arrin saxa maaha hadduuba aad tidhi waa xaaraam xaaraan najaax u aasaasaya xaggay ka jirta iyo horumar iyo guul waxba kama jiraan marka qishkii imtixaanku wuu gelayaa waxyaabaha baayac mushtarka ah way gelayaan qofkiioo suuradiisii suuro aan ahayn muujista iscaddaynta lafteedu waa gelaysaa iyo wareeradu waaya fuqahaduna fii kutubihim waa ku sheegaan masaa'il noocaasa ah ee midaan kaftan ahaan usoo tuuraya uun maaha waayahay marka arrin saxa maaha aha marka iibkii in wax la hadoodilaa arrin saxa ma aha wa milu riba sariix ribadii sariixa ahaydoo kale waxaa la mid ah altaxayulu calayhi bilciina altaxayulu in loogu xeelaysto calayhi ribadii bilciinati baycu lciina oo riba ah in loogu xeelaysto oo waa maxay bayculciinuhu bian yabiica waa inuu iibiyo silcatan silca badeecad buu iibinayaa bimiatin buu ku iibinayaa maalan tusaale ahaan ilaa ajalin baanu ugu iibin ilaa muddo intii ka ah shay buu ku iibinayaa boqol boqolkaasoo amaah ah ilaa ajalin macnaha ilaa muddo intii ka ah waa amaah uma intaa kadibna yashtariiha wuu ka soo iibsanayaa kuu amaahiyey min mushtariiha kii ka iibsaday ee uu amaahiyey ayuu ka soo iibsanayaa biaqalla minha intii wax ka yar oo naqdan fara isaga dhiibahoo naqad ah aw amase bilcagsi roganaha labaduba waa muxaram wuxuu tilmaamayaa ribada sariix oo kale waxa la mid ah bayculciinaha in loo xeelaysto bayculciina waxa uu ku tilmaamay oo jumhuuru ahlilcilmina ay qabaan bayculciina inuu muxaram yahay xadiistuno kay ku timi isaga yahay nebigu markuu tilmaamayo idaa tabaayactum bilciina marka ciina wax ku kala iibsataan waakhadtum adnaaba albaqar ee lo'da dabada laankeeda ku dhigtaan wa radiitum bizarci beerahana ku raalli noqotaan salata allaahu dullan laa yansicuhu xataa tarjicuu ilah wa taraktum jihaadkiina aa ka tagtaan ilahay wuxuu idinku sallidaya dullan laa yanzicuu xataa tarjicuu ilaa diinikum dulli aan idinka kacaynin ilamaa iyo aad diintiinni u laabataan xadiiska noocaasa ciinada uu ku yimi iyo inuu nebigu nahiyey baycatayni fii baycatin ahlulcilmiga in badanay halkan ay ku fasiraan dirkuba qolojii si kale u fasirayna waa jiraan marka ciinada noocaasi ah wuxuu tilmaamayaa inay tahay inaad silcad qof baad og tahay inuu lacag u baahan yahay dabeedna badeecad baad ka iibinaysa badeecaddii lacagba ma haysto ila waa miskiine imisaad ka siinaysaa masalan boqolbaad ka siinaysaa amaah ah waa amaah mar dhowbaad odhanaysaa ama isagiiba kuula imanayaad odhanaysaa war heedhe kollay lacag cad baad u baahantoo magaalada kaashkaa ku yaree siddeean haddaan kaa siista kaa shaqa war de markaasuu odhanaya khayr allaha ku siiyo marka maxaad faa'iiday cayntaadii dib bay kuugu soo noqotay shaygaagii dhammaa oo adiganoo dibbuu kuugu soo noqday ninkiina labaatan baad ku yeelatay marka bayculciina cayntii baad dib kuugu soo noqonaysa min alcayn weeyaanoo waaba lacagta lafteedana waa la yidhi oo lacagtaadii waxa weeyaan beecaba looma socdee marka horeba cayntaa loo socdaa lacagta lafteedaa la doonayaana waa la yidhi marka marleyba waxaa kuu soo noqonaysa waxa weeye shaygaagii oo aad dib u qaadatay oo haddadii masalan iminka uu ahaa gaari masalan macdaar yaallo kale hadduu ahaa gaarigaagiina dib baad u dhiganaysaa qofkiina gaadhigii qiimo jaban baad dib ugaga soo qaadatay oo cayntaadii aad haysato iyo qofkii aad dayn u raacday marba waxaad leeda daynta laakiin kusoo dhaqso lacagta qaadoo daynta kusoo dhaqso iska ilaaliyo wakhtiga iyay kugu dhaafo marka cayntaadiina waad haysataa faa'iidana waad ka dulqaaday marka macnaheedu muxuu noqonayaa lacag lacag lagu iibiyey uunbay bahashu u eg labadan iibba waa mid qura uun waa khiyaano sidaa u taalla cagsiguna wuxuu noqonayaa sidaa roganaheeda oo sidaa roganaheeduna waxa weeye qofkii waxaad marka hore ka iibinaysaa maalan cayn baad ka iibinaysaa waxaanaad ka siinaysaa tusaale ahaan lacag lacagtii adoo haystooo lacagtaa maanta yaraanaysa oo masalan hadduu doono boqol halkii markii hore aynu nahayn boqol baa laga siiyey iminka siddeetan baad ka siisanaysa qof baad leedahay adeer shaygan iga iibso siddeetan isii markuu ku siiyo ee waxa weeyaan uu siddeetankii ku siiyo adna aad cayntii u dhiibto ayaad sidaa kaga hadhi maysidee marka dambe aad odhanaysaa war waxaan ku weydiiyey cayntayga iibi iga sii amaaha boqol amaaha iga sii yara yeelo iyadana ile waxaad ka dayaysaa marka horeba shayga waa baayac mushtar oo waa faa'iido e dee faa'iidadii aan ku saaro imisaan kaa siiya anigu markaasuu ku leeyay siddeetan hadda laakiin siddeetanka lacagtiisii waad haysataa iyagoo ada haysta eh waayahaye boqol baan kaa siisanaya laakiin bil kadib baan ku siinaya ee adugu igu soo wareeji gaariga dib isoo celi maxaad isku qaadanaysaa lacagtii uu ku siiyey ee siddeetankahayd waad haysataa cayntiina waad haysataa dayn boqolana waa ku saaran yahi dayn boqolana waa ku saaran yahi markii horena maxay ahayd cayntaadii waad haysataa iminkana cayntaadii waad haysataa la soco labada suuraba cayntii waad haysataa kaa kalena waxoogaa daynabaad ku lahayd oo marka hore in daynabaad faa'iiday oo ka aad ku yeelatay qoortiisa imikana maxaad faa'iiday lacagtii waad haysataa cayntiina waad haysataa laakiin dayn baa kugu labanlaaban daynkii baa kugu batay boqol baa lagugu leeyey boqol baa lagugu leeyey marka meeshii waxay iska noqonaysaa uun siddeetankii aad qaadatay oo boqol lagu iibiyey cayntani waa iska magacuyaal waa caynun iska dhex taalla meesha waayo ila cayntan qaadan maysida adba lacag baad ku raadinaysaa hadha weynaad labaatan kusii darta ila idinkaa siisan mayso boqole boqolka waad iska tidhiye bahashu siddeetan baa qiimaheedu ahaa markaa labaatankan adduun kordhinaya markaa labada suuraba waa ribadiio la doonayo wax magacuyaala in la dhex dhigo halkay lacag lacag la beegsiinaya ahayd ayaad rabtaa lacagtii inaad wax ku laaqdo aan lagaa garan iyo aan lagaa fahmin dabadeedna halkii aad aad odhan lahayd lacag baan lacag siisanaya ayaad odhanaysaa waar dhegayso waxa weeye cayntan iga iibso markii hore ciinada masalan markuu kaa iibsadayna markaasaad tidhi hadhow dibi iga iibiyo lacagtii mid ka yarigasi iminkana lacagtii mid ka badan aan kaa siista weeyaan laakiin waa amaa marliba waa ribadii oo loo kalkalanayo aw itaxayul ama u xeelaysi loo xeelaysto calaa qalbi dayn daynkii in la bedelo daynkii in la bedelo daynkii in la bedelo haddii loo xeelaysanayana iyadana waa muxaram oo marka daynkii qofka wakhtigeedii ay gaadho miskiinkii ilaahay uu yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara haddii uu yahay mid saboolnimo u saaxiiba waxaa waajiba in loo kaadiyo ilaa inta uu hodantinimo iyo wax iska bixin gaadhayo kii nooca ahaa ayaa waxaad ku samaynaysaa masalan waxbaad amaahinaysaaba tusaalehaan waxaad odhanaysaa w wax iibka yaqaane maxaan kugu lahaa awal asuu ku laba kun laba kun baan kugu lahaa soomaa wadigii wax iibka yaqaanee shaygaasaan kaa iibinayaae waan kun iyo shan boqol kaa siinayaa adigu orodoo ka macaasho ama waad ku helaysaa ama laba kun baan kaa siinaya laba kun waad ku helaysaa shaygan kaxayso oo orodoo soo iibi suuqa ka soo iibi adaan kaa iibiy dayn baan kaaga iibiye suuqa ka soo iibi aniga dabeed lacagta ii bal muxuu faa'iidayaa dayn labaad unbaad sii gelisay markuu iminka suuqa ka soo iibiyo ee uu lacagtii labadii kun kuu keeno dee laba kunoo dambaa ku qormaysa aduunbaa kusii muraad fushaday oo shaygii kaa iibsami waaye baad tii ordoo iibi ama nooc kalaabaad u bedelaysaa waxaad odhanaysaa mid kaloo aa isla ogtihiin ayadoo se lacagta aad baan ugu baahnaa guryaan dhisanaya xajkii baan islahaa qabo weliba guurna waan maaganaa waxyaabo badan baa iga si ah inaadan lacagta ii doon oo ninka hebel la yidhaaho waa nin wacane hadda waxba isku ogtihiin hebel ka soo amaaho waxaad ku taadani oo lacag baa lay haystaae iga bixi isaga ka soo amaaho dabeedna amaahdii anigay sii weeye moogtee waajibka sharcigana wuxuu ahaa mar hadduu miskiin yahay oan waxba helayn inaad u kaadiso dabeedna wuxuu u tegayaa hebelkii hebelkiina hadduu doono shay cayn ah oo lacagteeduna lacag dheeraada ah dul saaran tahay ayuu odhanayaa maxaad u baahan tahay warsuonaya waxaan u baahanahay siddeed ma sideean buu kugu leeya ama laba kun baan igu leeya laba kun baan u baahnaa shaygaas qaado oo waa saddex kune ordo iibso oo iska bixi lacagta iminkay kaa iibsanaya beriya sadda baa lagaa iibsanaya sidii oo kaleu iibinayaayoo markaasuu hadduu doono laba kun iyo shan boqol laga siisanaya markaasuu labadii kunu geynayaa xaggana saddex baa kaga qoranoo waxbaa saa isu dabamaraya ka kalena hadhow buu odhanayaa ka kalena markay ku go'du waxba iska bixin kari wayuu odhanayaa kii hore ama mid kale oo isla og yihiin ka soo qaad iminka maalintii hore wixii uu waraabayaashu kuu sawiray iyo wixii uu ku waxbaan guursanayaa xajkana waan qabanayaa gurina waa igu kala kacsan yahay wixii waxba kama jiraan maanta anaa ogoo lacag baa soo gashay isaga ka soo qaad dabeedna qofkii maxaa lagu dilaya marba daynkii baa lagu bedelaya oo dayn kaloo kasii kororhsan dusha laga sii saaraya qalbudayinka noocaasina ah waa riba kabaheedii gashan wey aw itaxayul ama waxaa loo xeelaysan cala riba biqardin ribadii qardiga iyo amaahda bian yuqridahu sida waa inuu amaahiyo oo wayashtarida alintifaaca bishayin min maali oo uu u shardiyo inuu intifaacsado shay ka mida ah maalkiisa aw amase icdaahu inuu siiyo uu u shardiyo can dalika ciwadan bedel inuu ka siiyo fa kullu qardin jara nafcan fa huwa riba qardi kasta oo soo jiida faa'iidana iyo nafciya waxtarna waa ribo qodobka saddexaad iminka inoo sheegayaana waa ribada nooceedii kale iminka waxaynu soo wadnoo dhan waxay ahayd riba albayc waa riba dayntii weeyaan tanina oo waa ribadii wax amaahinta ribadu markay bayca tahay waxay gashaa lixdii shay ee shalay aynu soo aragnay iyo wixii la xukunaa laakiin markay qardi tahay riba alqardi ribadii amaahintu wax kasta way gashaa noocuu yahayba iyaduu lixdaa kuma gaar oo waxay noqonaysaa qofka wax ku amaahiya hadduu faa'iide ku daba dhigo faa'iidadaas wejigay doonaysaba ha noqoto waa ribo hadduu kugu yidhaahdo waxbaan ku amaahinayaa laakiin bishardi waa inaad inanka iskuulka ii qortaa ama waa inaad masalan xil iila raadisaado waxaa ii siisaa oo halka ay mas-uuliyadda noocaasa u dhiibtaa ama waa inaad gurigaaga iga kiraysa adiguna ama waa inaad waxaa bedesha hadduu doono inan waa inaad isiisaaba ha ku yidhaahdee wuxuu doonayaba haddii doonto xoolaba yay ku saabsanaan mar hadduu amaahdan uu ku siiyey wax kale oo shardiya daba oo faa'iida ku jirto oo yidhi waan ku amaahinaya laakiin adiguna waa inaad sidaa ii yeeshaa xaaladda noocaasiya caqdigii ahaa ixsaanka iyo irfaaqa muxuu ka dhigay caqdulmucaawada waxba waa kala bedelateen toban kun baan ku dayminayaa laakiin bishardi adna waa inaad waxaa soo celisaa ama waa inaad waxaa yeeshaa ama waa inaad waxaa ii qabataa waa riba bicayniha marka ribalqardidu way ka caamsan tahay ribalbayca tan iibka suuradiisana way ka caamsan tahay bal hadda halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam